bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu <clears throat> waxaan in sha allahu tacaala <clears throat> aan gelaynaa kitaab matni yar oo kooban oo ka hadlaayo fanni ka mida funuunta cilmiga fiqhiga kaas oo ah alqawaacid اlfiqhiya <clears throat> maadaama waraqaadkii aan ka soo baxnay oo isagana usuulka ka hadlaayey qawaacidda fiqhigana wax in laga ogaado ama miftaax laga helo aaday daruuri u tahay waxaan doorannay marka kitaabka la yidhaahdo ama manduumada alqawaacid اlfiqhiya ee uu taxay ama uu alifay uu nadmiyey الشhيkh cabdالرaحmaan بn naasir الsicdi الtamimi ayaan in shaء allahu taعaalى aan ka dhiganaynaa mowduuca laba muqadamo marka oo midna ay ku saabsan tahay alqawaacid الfiqhiya waxa qawaacid اlfiqhiyaha uu yahay iyo meesha uu iyo muhimaddiisa iyo waxyaaba ku tacalluqo iyo qayb musanifka kitaabka iskale ama naadimka tarjamo yaro kooban awalan alqawaacid alfiqhiya waa cilmi ku saabsan sida ka muuqato wuxuu ka koobmaa laba kelmadood ayuu iska saaran yahay alqawaacid iyo alfiqhiya qawaacidna waa jamcu qaacidatin wixii wax soo kooba ayaa la yidhaahdaa fiqhina axkaamta sharciga ee camaliga ah weeyaan dariiqadeedu ay tahay ijtihaadka labadaa marka laysu geeyana laqab waxaa ka soo baxaayo isagu noqonaayo shay kulli ah oo hal baabna aan khaas ku ahayn amrun kulliyun laa yakhtasu bibaabin alqawaacid alfiqhiya waxaa weeyaan amrun kulliyun laa yakhtasu bibaabin waa arrin kulli ah ama mrun haalibiyun mrun haalibiyun qor mrun haalibiyun laa yakhtasu bibaabin arrin haalibi ah arrin haalibi ah markaan leenahay waxaa laga ixtiraazaya waa arrimaha kulliga ah ayb waxyaabaha marka kuliyaadka ah oo aan wax ka baxaya jirin usuulka iska leh amaa alqaacida marka la leeyahay qaacida fiqhiya qaacidadaani arrin wax badan oo haalib ah baa soo galo waxyaabo ka baxbaxa istinaa-aadna waa leedahay laa yaktasu bibaabin markaan leenahayna waxaan uga ixtiraazaynaa daabidka naam iyo daabit baa jiraan daabitku waa wixii hal baab ku saabsan daabitku waa wixii baab keliya ku saabsan maalan qaacidadu hadday salaada bis ku saabsan tahay oo kale waxaa la leeyahay waa daabit qaacida ma la dhahayo haddii laakiin ay baab walba gelayso sida alumuuru bimaqaasidiha oo kale alumuuru bimaqaasidiha salaad keliya ma gelayso cibaadaad oo dhanay gelaya mucaamalaad qaybo badanay uga gudbaysaa marka waa arin haalibi ah qaacid yani alqawaacid اlfiqhiya hiya umuuru haalibiyat laa takhtasu bibaabin waa umuur haalibi ah oo halba oo furuuc fara badan baa soo gasho laakiin maahan kulli ma aha furuucdaa soo gelaysa waa furuuc si qaalib ahaanay usoo gashaa waxyaaba ka baxbaxaya waa iska jirayaan ayb laa yaktasu bibaabin marka aan leenahayna wixii inay hal baab hadday ku gaar yihiin qaacide lama yidhaahdee daabida la yidhah nacam marka culammada waa ka maqashaan inta badan iyagoo dhahaya arrinkan daabidkiisu waa saas qaacido waayo tan daabit marka waxay ka wadaan wixii hal baab furuucdiisa koobi karo wixii wixii hal baab furuucdiisa si haalib ah u shamlinaayo ayay ayay daabit dhahaan wixii baabab fara badan shamlinaayo si haalibi ah u shamlinayana waxay dhahaan qaacida fiqhiya ayb marka qawaacid fiqhiyaha iyo usuul fiqigu waxay ku kala duwanaanayaan usuulku waa kulli kulliyaadu ka warramaa alamru yaqtadi lwujuub marka laleeyahy wax ka baxaya ma laha inay qaacido kale ama asal kale inuu ku baxo maahani laakiin qaacidadan marka la leeyahay qaacidaa sidaas ah waxaa laga yaabaa marka qaacido walba istinaa-aad iyo waxyaabo ka baxaya iyo suurooyin ma gelaysa qaacidadan la leeyahay ayaa jiraan cilmigan marka alqawaacid اlfiqhiya min ayna yastamidu xageebuu marka asalkiisu waa xaggee meesha laga keenay istimdaadkiisu waxaa weeyaan min alkitaab kitaabkii waالsunna sunnada nebiga qawaacid baa laga istimbaadaa oo maala inama alacmaalu binniyaat alumuuru bimaqaasidihaa meeshaasaa laga keenay qawaaciddii marka daliilla sidaas oo kale yeelanayo alyaqiinu laa yazuulu bishaki yaqiin shaki kuma zuusho laguma zuuliyo shaki iyadana marka waxaa laga keenay xadiidkii nebiga sala allahu calayh ali wasalama midkiin haddii uu salaad ku jiro ou dareemo marka uu is yidhaahdo fa ashkala calayhi akharaja minhu shay-un am laa inay wax ka soo baxeen iyo inaynan ka soo baxin oo ku shakiyo falaa yansarif yousan ka tegin salaada uunan ka bixin xataa yasmaca sawtan ow yajida riixan maa macnaa xadiidkaas maxaa laga maxaa laga qaatay waxaa laga qaatay alyaqiinu laa yazuulu bishaki ama laa yuzaalu bishaki yaqiinta shaki laguma zuuliyo ama yaqiinta shaki kuma zuusho wahaakadana ayb kitaabkii iyo sunnadii aqwaasha saxaabada iyo taabiciinta iyana iyo <coughs> a'immadana waa laga qaataa mararka qaar oo waxaa arkaysa aqwaal cumar bnu اlkhadaab radi allahu canhu uu yidhi oo qaacido noqday markii dambe furuuc badan oo qaalibi ah loo soo celinayo oo qaacidadaas marka halkaasay ka timid ama bacdi اlfuqahaa maala qowluhum kullu jarin kullu qardin jara manfacatan fahuwa riban waa qaacido waa hadal nebigii yidhi maaha salى اllahu alayh ali wasalam culimmadii baana marka laga qaatay oo warkoodii iyo laga keenay marka kalaamkii culimadii fuqahadii waaweyneeda xadiidkii fiqiga jamciyeenna qawaacidda waa alqawaacid alfiqhiya meelaha ay mustamada meelaha ay marka istimdaadaadkeeda wax ka hesho waa ka mid ayb luqada carabiga laftirkeedu waxbaa way soo gelaysaa ayb meelahaas marka ayaa istimdaadkeedu halkaas waa mawduuceeda uu ku saabsan yahay waa fiqhi samarada ku jirta iyo faa'iidada ku jirta alqawaacid alfiqhiyo la bartana ninkii qaacidada xifdiyo furuuc fara badan ayaa marka furuuc fara badan waqtigii uu ku xifdin lahaa ayaa waxaa ka kaafinaysa inuu qaacidadaas bis xifdiyo hadduu qaacidadii xifdiyo furuuc badan baa marka maskaxdiisa ku jirto low aysan qaacidadan jiri lahaynna waxay uga baahan lahayd inuu intaasoo furuuca uu suurad suurad u barto suura suura uu u barto ayb walidaalika marka kutubta fiqiga la akhrisanayo furuucda inta badan marka waa waxbaa lagu dhisaa maalan marka la akrinaayo matniga waxaa laga yaabaa minhaajka kale in la yidhaahdo eh, xukunkan wuxuu ku dhisan yahay qaacidadaas qawaacid baa marka maanta dhan la daldala ninka aadka u yaqaano qawaaciduu u celinayo qawaaciddaas marka ood dabdisaa fahmkii furuucdii waa sahlaysaa qaraafi kitaabu lfuruuq fawaa marka qawaaciddan iyo la barto al wanadaa'irka iyo in la barto waxa uu leeyahay waxaa keenay waaa fawaa-iddeeda waxaa ka mida furuucdaa faraha badan qofku inuu fahmo qaacidadii baa ka qayb qaadanaysa cilmigan magac kaluu leeyahay marka alqawaacid alfiqhiya waa la yidhaahdaa waxaa kaloo aada ugu caan yahay alashbaah wanadaa'ir haddaa aragto kutubta alashbaahu wاnadaa'ir fi lfiqhi fiqiga ku saabsan ashbaahu nadaair naxwaa jiro fiqhigaa jiro kuwan marka kutubtan alashbaah wanadaa'ir la leeyahayna ogow oo waa qawaacid fiqhiya unbay ka warramaan suyuuqi marka alimaamu suyuuqi raximah اllah kitaab wuxuu leeyahay alashbaah wanadaa'ir la yidhaahdo mashhuur ah oo madhabka shaaficiga qawaacidda uu ku dhisan yahay qawaacidda fiqiga furuucdiisa u laabato iyo ku qoraa laba baabo u kala qeybiyey qawaacid laysku waafaqsan yahay iyo kuwo mukhtalaf ah ayb shan marka wuxuu ka dhigay kuwo laysku waafaqsan yahy abwaab badan gelayo ayb qaybaha qaybaha dambena juska dambena qaybo badana wuxuu ka dhigay marka qawaaciddeedu iyadu sida kuwaas aynan aada ugu xoog badnayn ayb madaahibta marka qolo walbaa marka kutub waxbay ka ala aliftay mualafaadka qawaacid fiqyaha laga alifay waa badan yihiin madhabka shaaficiga oo kale subki wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo alashbaah wanadaair ayb oo maطbuuc ah. alimaam azarkashi isaguna wuxuu leeyahy almansuur kitaab la yidhaahdo maطbuuc ah oo qawaacid fiqyaha ka hadlo alxaafid اlcalaa shaykhu shuyuukhi اlxaafid ibn xajar khaliil ibni kiikaldi alcalaa'i kitaab wuxuu leeyahay laba mujallada oo la yidhaha almajmuuc almudhab fii qawaacid اlmadhab aad u qiimo badan calaa-i weliba wuxuu isku darsaday fiqhi iyo xadiid iyo luqo iyo iyo isku daray nacam kitaabkiisu marka aad u qiimo badan yahay nacam masaa-isha adiladeedu keenayaa waa niqaashkeedu ka warramayaa si fiican uga warramaa min xayu nadar min xayu الnaqli wa min xayu الnadar nacam waa mabuuc isagana kaasna alimaamu suyuudi wuxuu leeyahay alashbaah wاnadaa'ir waa mabuuc waana la nadmiyey ahdal ayaa nadmi buu ku sameeyey nadmigaana waa lasii sharxay oo faadaaniga ayaa sharxay moxamed yaasiin alfaadaani almaki ayaa sharax ku sameeyey soo laba mujalad iyo soo hal mujaladba waa jira ayb shaaficiyada marka kutubtaa faraha badan sadrudiin ibn lmuraxal isaguna wuxuu sheegay calaa-i inuu leeyahay kitaab alashbaah nadaairka ka waramayo ayb muqadamada majmuucmudhabka ayuu ku sheegay xanaabilada oo kale ibnu rajab kitaab uu leeyahay isaguna marka qawaacidda uga hadlo qawaaciddan fiqhiga ah oo uga hadlo taqriiru lfawaa'id la yidhaahdo madbuuc isaguna ayb ibnu rajab alxambali raximah aimada kalena maalikiyada iyo xanafiyadu iyana sidoo kale iyaguna waxay leeyihiin kutub qawaaciddaas fiqiga ay uga warramaan marka aad baa wax looga alifay culimmadii marka kuwii horey kuwii dhexaba ardayga qofka fiqiga iyo fahamka shareecada u baahanna lagama maarmaan waxaa ah inuu kutubtaas wax ka fahamsan yahay haddii kale wax badan buu dardara nacam fiqigu marka wuxuu leeyahay funuun fara badan maahan keliya furuucda keliyao la akhrista keliya maahane usuulkiibaa wax u baahan qawaaciddii fiqigaa wax u baahan maqaasidiibaa wax u baahan in laga fahmo kutubtooda furuucdii marka way anface waxaasoo culuuma marka way iska baayeen kan isaga marka waxaan u doorannay waa afartan iyo dhowr beyd oo gabaya waa la xifdi karaa madqal iyana waa iskaga noqon karaa fanniga laakiin ma laga maarmaayo kutubaha kaloon sheegnay in wax laga akriyo ayb ma laga maarmaayo musanifka ama naadimka kitaabka nadmiyey waxaa la yidhaahdaa alcaalim اljaliil alfaqiih اlusuuliy اlmuxadis الشhهير المحقق cبدالرحمن بن cبدالرحمن بن ناصر بن cبدالله بن ناصر بن حمد آل سعدي waa بkسر السين waa cبدالرحمن بن ناصر السعدي ayb wuxuu dhashay kun saddex boqol iyo toddobadii hijiriyadu markay ahayd cunayza ayuu ku dhashay dhulkan qasiim ee najdi ka mida ayuu ku dhashay qabiiladiisu waxay ahayd min bani tamiim weeyaan hooyadii iyo aabihii asagoo yaray dhinteen oon qaan gaarin afar jir hooyadiisaa ku dhimatay markuu ahaa aabbihiina toddoba jir buu kaga dhintay agoon marka isaga oo labadii dhinacba labadii dhinacba isagoo agoonka ah ayuu barbaaray uu koray aabbihiis nin caalima ah ayuu ahaa masjid imaamka ah walaalkiis ka weyn ayuu dar daou dhalay isagu ayuu dardaaran ku siiyey inuu koriyo oo tarbiyadiisa ka warqabo ninkaana nin wanaagsan buu ahaa min xamalati اlqur'aan ah ayib ayuu ahaa walaalkiisaas oo cumri dheer la siiyey isaga ayaa marka tarbiyadiisii iyo qabtay qur-aankii ayuu bartay wa qara'a alqur'aana calaa sulaymaana bni daamiq ayuu ku dul akhriyey uma xafidahu calaa dahri qalbin kor ayuuna qur-aankii ka bartay culumta xadiidka iyo musalaxa usuulka iyo furuucda xanaabilada madhabka xambeliga iyo tafsiirka ayuu bartay wuxuu ka akhristay ashaykh ibraahiim bnu xamed ibni jaasir qaadi cunaysa ninkii markaas qaadiga ka ahaa meeshaas cunaysa moxamed alcabdilkariim ashibl wa sacb atuwayjiri iyo dad badan buu sheegay oo mashaaikhdiisa ka mid ahaa caqiidada wuuu ka wuxuu ku dul akhriyey ama uu ka akhristay ashaykh cali lmuxamed assanaani iyo saalix alcuhmaan alqaadi nacam carabiyadana culumta carabiyada iyo usuululfiqiga iyana wuxuu ka akhristay الشhيkh mحamed الأmيn الشhanqiiطي saaxibu adwاء الbayaan sheekha adwاء الbayaanka iskale ayuu ku ayaa sheekh ugu ahaa carabiyada iyo usuulka iyo waxyaabahaasna makaano badan baa marka shuyuukhdiisa agtiisu makaano iyo darajo aada u fiican bay sii jireen culimadiisa dadaalkiisa iyo fahmkiisa iyo iyo suluugiisa toosan oo ay arkeen darteed ayay ku jeclaa jireen kutubta fiqhiga iyo xadiidka aadu waqti badan buu sii jiray noloshiisa inta badan wuxuu aada u daalacan jiray kutubu shaykh اlislaam ibni taymiya ibn اlqayim xataa isaga waxaa ka qaalib ah xataa shuruuxdiisa iyo haddaad fiirisaan ama yacni sida uu wax u qoroo kale maalan kitaabkan sharxa uu saaray i markaa fiiriso waxaad dareemaysaa si fiican inuu ugu ta'afuray ibnu اlqayim raximah اllah ayb oo haddaa kutubta ibnulqayim iyo usluubka ibnulqayim iyo akrisay iyo usluubkau ku socdo waa isleeyihiin qofkuna cidda uu aada u laazimo ama waxooda uu aqaqriyo taasuray ku samaynayaan laa shaka fataawadiisa iyo ikhtiyaaraadkiisuna badanaa waxay u iilan jireen shaykheynkaas ibnulqayim iyo ibnu taymiya raximahum allah ayb isaga marka madhab ahaan furuucda madhabka xambeliga uu aada u daraaseeyey mana yacnii wixii marka adillo ugu caddaata maahane sida kale usuusha iyo qaabka uu markaa eh, fataawooyinkiisu iyo waxay ku salaysnaayeen almadhab alxambali oo madaahibta afarta ka mid ah madaahibtaas ahlu sunnada ay yacnii eh, ka mid ah ayuu madhabka dhigan jiray wixii daliil ugu caddaadana waa khilaafi jiray madhabka ayb waana yacnii caadada dadka muxaqiqiinta ay leeyihiinna sidaas waay ayb wuxuu aada u laasimay tadriiska oo sheekhu wuxuu aada maal ugu ahaa tadriiska iyo wax akrinta jaamic cunaysa ayuu fadhin jiray wax ku akri jiray ardaydana shafawiyan ayuu usii jiray ama shafahiyan ayuu wuxuu usii jiray duruusta wixii markaas ay noqotaba caadadiisu waxay ahayd baa la yidhi inuu laba dersi akriyo markiiba markii darsiga uu dhammeeyana ardayda saddex ka mida inuu ku celiya dhihi jiray ou dhegaysan jiray shafahiyan marka inuu ka dhegaysan jiray oo markuu dhegaystana uu yeeli jiray uu beri ka dhegaysan jiray munaaqashaad wixii su-aalo iyo uu la geli jiray dariiqadaasaa marka wax ku dhigi jiray ayay yidhaahdeen dadkii u tarjamay qaalinimada iyo manaasib ma uusan qabanin isaga qada ayaa loo soo bandhigay xilligii cabdulcasiis melik cabdulcasiis xilligiisii qaadigii cunaysa ayaa wuxuu noqday waayeelnimo yaa timid markaasaa cabdulcasiis uu yimid qasiim cunaysa ayuu yimid si sheekhaan marka sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi uu uga dhigo qaali oo qadaha markaa isaga loogu dhiibo cidka cilmi badnayd markaas ma joogin meesha isaga markauu maqlay marka inuu ninkaa soo socdo boqorka ah qado iyo waxaasna loo wado uu maqlay waa iska tegey waa dhuuntay maka iyo xaggeedu aaday cumrayo iska aaday markuu tegeyna waa soo laabtayb intaas marka qado iyo mansabka cararid ayuu sidaas u yeelayay marka dadka fiicnaa ee wanaagga lagu yaqaanayna saasay ahaayeen manaasibta iyagoo lala doonanayo lala lagala daba ordaayo ayay ka fogaa jireen maxaa yeele mansabku waxaa laga yaabaa inuu manaasibtu inay qofka diinta ka hadleeyaan ama in cabsi aakhiro oo ku jirta darteed ay uga fogaa jireen ayb qof marka hadda isagoo jaahila qado ku ordaayo ama qado lagu baranayo sanad ama lix bilood waxyaab la lix bilood ama hal sano qado lagu baranayo oo qofka uu qaadi ku noqonayo iyo isagoo aan aada loogu degdegayo daahira waxaa waaye dawaa'iftan hadda jiro badankood macnaha laga dhex helaayo waay ama dadku ay u badan yihiinba marka qofku inuu tasadurkaas iska ilaaliyo ayb weliba dad kale bixintood wax fudud ma aha man dadka culummaday ku adkaa jirto ka cabsan jiray maxaad malaysaa marka qof aan fiqhigii aanba weligiisba dhegaysanin ama laga yaaba inuu hal mukhtasara ka a ka dhegaystay manaasibtaa marka isaga wuxuu ka doortay inuu daraaso iska sameeyo ou akhriyo tadriiskaasuuna waday ilaa uu ka dhintay marka waxaa la sheegay daraasadiisu ama wax dhigidiisa iyo kutubtiisuna wax naafica bay ahaayeen oo tadriiskiisiina waa lagu anfacayo arday badan buu soo saaray ardaydiisa waxaa ka mid ah asheekh maxamed bin saalix alcuthaymiin raximah ullah ayaa ardaydiisa ka mid ahaa waana ninkii bedelay isagan oo markii uu dhintay sheekhu isaga ayaa booskiisii fariistay isaga laftirkiisa sheekh ibn cuthaymiin suluugii sheekhaas uu qaatay ayb oo nin aad u daraaso badanoo wuxuu ahaa aan tadriiska kala joojinin wax akhriska manaasibtan diiniga ay dadku haayaanna aan markaas yacni u leexleexanin ayuu ah ayuu ahaa waxaa ka mid ah ardadiisa eh, sheekh cabdallah albasaam tawdiixulaxkaamka iyo taysiirulcalaamka iyo iskaleh nacam marka arday waaweynuu ku lahaa dhulkan marka najdi nahdo aada u qiimo badanna wou la yimid oo waa keenay sheekhu dhinaca marka cibaadaadka iyona masjidka isagaa imaamna ka ahay khadiib ka ahaa mudarisna isagaa ka ahaa jiray cusaymiinna sidii oo kaleu ka ahaa isagana masaajidka mudaris iyo khadiib iyo wuxuu ka ahaa iyo imaam intaba isaga markii dambe waa jiraday dhiiggaa ku kacay markii dambena dhowr jeer baa caafimaad iyo la geeyey akhiiran marka eh, wuu dhintay maalin qamiis ah ayuu dhintay subxii waqti subax ay tahay saddex iyo labaatankii jumaad alaakhira eh, caam caama sittin wa sabciina wa alaaimia wa alf kun saddex boqol toddobaatan iyo lixdii ayuu dhintay kun afar boqol soddon iyo labaan hadda ku jirnaa marka cabaar baa marka waqti dheer baa marka toddobaatan iyo lix halkaa waxaa ka dhiman waxaa ka dhiman labaatan iyo afar labaatan iyo afar marka waxaa u geysaa soddon iyo labo waa konton iyo lix sano ka hor ayuu dhintay raximah اllahu tacaala taaliifaadkiisu hal jaanib uma badnayn axaadiidta waxbuu ka qorqoray fiqiga aadu waxbuu ka qorqoray usuulka waxbaa ka qoray qawaacidda fiqiga waa tan shuruuxna raqaa'iqda waxbuu ka qoray bahjat labraar axaadii axaadiidta fadaaisha iyo aadaabta iyo waxbuu ka qoray waacid buu ahaayo aada u wacdin jiro wacdigiisa ou aada u saameyn badnaa caqiidada waxbuu ka qoray kutubtan caqaa'idkana waa sharsharxay eewaasitiyada iyo kitaabu tawxiidka iyo kashubuhaadka iyo kutubaha wou sharxay Eh, waxaa kaloo uu haray harx fiican uu saaray eh, alkaafiyaة shaafiya fi lintisaari lilfirqaةi الnaajiya manduumada oo nuuniyada ibn اlqayim caqiidada uu ka qoray oo aadka u tirada badan sharax wuxuu saaray mutawasit ah oo isagu sharaxiisa maahan sharax maanta dhan alfaad la xalliya ma aha sharaxiisu marka wuxuu ku dadaalay in la fahmo nadmiga masaa-ishii caqaa'idka iyo wixii meeshaas ka baxaya ayuu aada uga hadlay ayb marka nolol wuxuu lahaa aada cilmi ugu badan xagga deeqda iyo karamku isagoo awal isagoo zaahid iska ahaa haddana aad buu u deeq badnaa oo nin dadkii ardadiis ahaa ka mid aha wuxuu sheegay masjidka isagoo ku jiraa waxaa soo galay buu yidhi masaajidka dhexdiisa nin oday ah oo waayeel ah xilli aad u qabow badanna waa lagu jiray dhar fiican ma haysanin markaasuu socon kari waayey isagoo jaraynayo gacmihii iyo jirkii iyo afkii kulli ka jaraynayo qabow dartiisu xaalad daran buu ka arkay waa tegay ninkiiba u istaagay istiwaanada ama derbiga gadaashiisu intuu isku aadiyey si dadka aynan u arkin ayuu go-iisii kore intuu soo qabtay ayuu ku duduubay markaasuu go-aas uu siiyey marka dadka ixsaan samayskooda iyo ushafaaca inuu u shafeeco iyo wejigiisa ugu shafeeco iyo aaduu ugu ahaa mashhuuruu ku ahaa ayb marka tarjamadiisu marka inahaasaan uga baxayna ayb bismi illaahi raxmaani raxiim muqadamo yar oo waxaa jirto nusakha qaarkood aynan qoraynin oo uu ka hormariyey kitaabka muqadamadaas marka wax yaraan ka taabanaynaa qaala bismi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهd أn laa إلaha ilا الlah وaxdah la شhariika lah وأشhهd أna mحamdا cabdه وrasuuله slى الlه عlyه وعlى آlih وصaxbه وسلم تسليimا kaثيirا أma bعd faإنii wadactu lii waliikhwaanii manduumatan waxaan dejiyey buu yidhi aniga aan isu dejiyey walaalahayna aan u dejiyey manduumatan tix gabay ah mushtamilatan taasoo koobsanayso calaa ummahaati qawaacid iddiin diinka qawaaciddiisa ummahaadkiisa qawaacidda diinta ummahaadkeeda usuusheedu ka wadaa wa hiya wain kaanat qaliilat alalfaad wa hiya iyadu wain kaanat haba ahaato hiya iyadu qaliilat alalfaadi alfaaddeedu miday aad u yar tahay fahiya iyadu kaiirat almacaanii fa iyadu kaiirat almacaanii macaanideedu miday badan tahay waaye liman ta'ammanahaa qofkii aad u fiirfiiriyo walaakinahaa taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa tacliiqin tacliiq yuwadixuhaa caddaynayo wayakshifu faydayo macaaniyahaa macaanideeda wa amilatahaa iyo tusaalooyinkeeda tunabbihu lfaina waxay ku baraarujinaysaa qofka dhugta leh tacliiqaadkaas oo tunabihu baraarujinayso alfaina midka dhugta leh calaa maa wara'a dalika wixii meeshaa gadaasheeda ah intaa aan sheego tacliiqaada qofka fainka waa tacliiqaad ku baraarujinaayo wixii iyada ka dambeeyo inuu markaa ku baraarugo ayb fawadactu calayha waxaan korkeeda saaray oon dhigay haada sharxa sharaxan allatiifa ee yar taysiiran lifahmihaa fududayn fahamkeeda yacnii aan fudu fududaynaya darteedaan sidaa u yeelay taysiiran fududayn darteed lifahmihaa iyada fahamkeeda la fududeeyo wa as'alu llaha allaan weydiisanaya an yanfaca bihi inuu ku anfaco waadicahu kii dejiyey wa qaari'ahu iyo midka akhrinayaba oo akhrisanaayo wayajcalahu inuu yeelo alla u ka dhigo khaalisan liwajhihi wejigiisa mid u barax tiran oo isaga wax looga doonayo ayb alkariimi wejigiisii wanaagsanaa inahu alla ra-uufun weeyaan mid turid badan raxiimun naxariisasho badan qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala alxamdu lilahi اlcaliyi اlarfaqi wjaamic اlأshyaءi wاlmufariqi di الnicam اlwaasicati اlgaziira wاlxikam اlbaahirati اlkahiira alxamdu waxa uu yidhi ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay oo keliya ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaato allah iska leh allihday alcaliyi sarreeyey oo sarrayn muطlaq ah sarreeyo alarfaqi ay rafiiqi allihday alarfaqi dhimrinta badnaa wa jaamici اlashyaai ashyaada allihii ururinayey wixiis leh walmufariqi kala geynayey baraacat اlistihlaal baa ku jirto fannigan qawaacid ulfiqyahaaba wuxuu ka hadlaa wixii isu egna inuu meel geeyo qaacido ka dhigo qaacido u yeelo wixii kala tagsanna inuu kala kala wado alkaa marka kaanahu yushiiru waxa uu bilaabi rabo ayuu ku fahamsiinayaa uu ku dareensiinayaa inay tahay wax marka eh, ashyaada marka islehna in laysu geeyo wixii kala duwanna la kala geeyo walidalika alashbaah nadaair ayaa lagu magacaabay saas darteed ama alxamdu waa sharxayaa marka intaasu sharxayaa ayb sharxan laftirkiisaad arki doontaa sharx tacqiid le aha waa sharx yani qalbiga aada ugu roon nadmigana in la fahmo yani aada ugu fiican ama alxamdu fa huwa hanaau ammaan weeyaan xamdigu cala allahi ilaahay korkiisa la ammaano maxaa lagu ammaanayaana bisifaati kamaalihi kamaalkiisa tilmaamihiisa dhammayska tiran lagu ammaano bisifaati kamaalihi kamaalkiisa sifaadkooda lagu ammaano wa subuuqi nicamihi nicmooyinkiisa daa'imitaankooda lagu ammaano wa sacati juudihi deeqdiisa waasacnimadeeda lagu ammaano wa badiici xikmatihi iyo xikmadiisa xeeldheeraanteeda iyo yacni fiicnaanteeda lagu ammaano marka allah la ammaanayaa wuxuu yidhi xamdigu waa hanaa ammaan fa huwa hanaau waa ammaan cala allahi alla korkiisa la ammaano bisifaati kamaalihi kamaalihiyaa lagu ammaanayaa isaga sifaadkiisa dhammayska tiran oo naqsiga uunan ku jirin lagu ammaano waayo maanta alle taa waa lagu ammaanayaa wa subuuqi nicamihi nicmooyinka dadka uu siiyo uu bixiyo oo daa'imka ahe dararaayo yaa lagu ammaa ayaa ayuu ku ammaanan yahay oo lagu ammaanayaa wa sacati juudihi deeqdiisa waasacnimadeeda wa badiici xikmatihi xikmadiisa yacnii wanaaggeeda qurux badnaanteeda liannahu tacaala maxaa yeele alleh kaamilu lasmaa'i asmaa'diisu ku ay dhammaystiran tahay wasifaati sifaatkiisu kuwa ay dhammaystiran yihiin wlafcaali afcaashiisu waa kaamil waa kuwa ay dhammaystiran yihiin laysa fii asmaa'ihi ilaahay asmaa'diisa ismun ma ahaanin isim isimka oo madmuumun yacnii la caayo ama la eedeeyo ayb ma aha ma ku jiro bal ee kulluhaa dhammaanteed asmaau maga asmaa-un magacyaal waa xusnaa wanaagsan walaa fii sifaatihi walaysa fii sifaatihi sifaatkiisa dhexdoodana sifatu naqsin nuqsaan sifadeed ma ahaanin wa caybin sifatu caybin ceeb tilmaanteedna ilaahay tilmaamihiisa ka mid ma aha bal ee hiya iyadu sifaatun tilmaamo waaya kaamilatun dhammaystiran min jamiici lwujuuhi dhinac walba ka dhammaystiran wa huwa tacaalaa alla sarreeyaye jamiilu lafcaali afcaashiisuna waa kuwo ay qurux badan yihiin lianna afcaalahu maxaa yeeley afcaashiisa daa'iratun tu ku wareegaysa waayo bayna alcadli waalixsaan cadli iyo ixsaan ay ku wareegtaa wa huwa maxmuudun alla mid la ammaano waayo calaa haadaa kan ayaa lagu ammaanaa waxaan aan soo sheegnay wa calaa haadaa kan korkiisa ayb atama xamdin baa lagu ammaanaa wahuwa isagu maxmuudun weeyaan ku la ammaano calaa haadaa yani kan dartiisaa lagu ammaanayaa wa haadaa iyo kan ayb cadligii ixsaankii iyo kullin ah ayb atama xamdin ammaan ta ugu dhammaystiran wa akmalahu ammaan midda ugu kaamilnimo badan ayb algan marka wuxuu ku dareensiinaa hadalkan yarkaa macnihiis waxaa weeyaan marka lasoo koobo xamdiga iyo shukriga ayuu kala qeexaan xamdigu wuxuu ku tacalluqaa yatacallaqu bisifaati اdaati wa bisifaati اlficli ayuu ku tacalluqaa afcaasha alle sifaatka alle daatiga ah oo iyada yani sifaatka alle loo kala qaybay sifaat daatiya iyo sifaat ficliya wixii mashiiada ku tacalluqana ficliya la yidhaha waxaan ku tacalluqina sifaat daatiya ayb sifaadkiisa marka daatiyada ah iyo kuwa afcaasha ahoo ke ay ku jirta nicmooyinka uu dadka u darariyo oo u daa'imiyo mar walba nicmo un rabbi aan ku dhex jirno kulli ilaahay waa ku ammaanan yahay marka ayb dhinaca marka laga fiiriyo xamdigu marka waa ballaaran yahay leanna wuxuu ku tacalluqaa nicmo waxa alla uu annaga noogu nicmaynayo na siinaayo iyo wuxuu ku tacalluqaa wixii isaga uu ku tilmaaman yahay keliya oo hadda aan nicmo markaa ficil isaga ou annaga xaggiisa nicmo noogu soo aadinayo aan ahayn labadaba waa ku mahadsan yahay shukrigu laakiin yatacallaqu binicami faqad shukrigu laakiin wuxuu ku tacalluqaa nicmada bes oo waxaa leedahay ilaahay waxaan uga shukrinayaa nicmada uu isiiyey ayb ee waxaan uga shukrinayaa ilaahay cilmigiisa ma dhehaysid ayb dhinac kale marka laga fiiriyana min jihati اlmawrid shukrigu meesha uu ka soo arooraayo marka la fiiriyo xamdigii shukriga shukriga caamsan markaas lianna shukra yaxduثu wuxuu ka dhacaa biاlqalbi wa biاllisaani wa biاljawaarixi shukrigu qalbigana waa laga shukriyaa nicmada allah ilaahay baa loo ictiraafaa nicmada afka waa laga shukriyaa waa la sheeg sheegaa jawaarixdana waa laga shukriyaa daacadaa la badiyaa dhinaca marka shukriga xamdiga shukriga xeel dheer ayb xamdiguna keliya wuxuu ku kooban yahay afka bis ilaahay marka la ammaanayo afkaa laga ammaanaa ayb hadaadan afka ka hadlin ammaan ma samaynin adiga markaas laakiin shukriga qalbiga iyo afka iyo jawaarixda inta waa ku dhaca xamdigii iyo marka isaga marka xamdigii markuu sheegaayey meelihii oo caamka ka aha oo dhan uu sheegay oo wuxuu ka dhigay markaa yacnii nicmooyinkii afcaashi sifaatkii kulli wallaahuna huwa alma'luuhu waa midka laga ilaah dhigto almacbuudu la caabudo alladii allaha oo allaha oo yastaxiqu mudan mutaysto an yulaha an yuallaha an yu'allaha in laga ilaah dhigto wa yucbada la caabudo bijamiici anwaaci اlcibaadati cibaadada anwaacdeedoo dhan lagu caabudo ayb walaa yushraku bihi shay-an waxna lalama wadaajiyo cibaadada likamaali xamdihi ammaantiisa kamaalnimadeeda iyo dhammaystirnaanteeda darteed allahna wahuwa alma'luuhu اlmacbuud ayb min alaha yalahu uluuhiyatan wailahiyatan ayb wahiya alcubuudiyatu ayaa laga wadaa allaahu huwa almacbuudu marka rabbina macnihiisa marka allah haddii almacbuud laga wado alrabu macnihiisu isaguna waa alkhaaliqu almaaliku almudabir saddexdaas macnuu leeyahay ayb culammada luqawiyiinta iyo mufasiriinta iyo fuqahadu intaba saasay dhahaan alimaamu nawowi sharxulmuhadabka ducaulistiftaaxa markuu sheegayo wuxuu leeyahay warabu wuxuu ka soo naqlinaya culimmadii hore warabu huwa almaaliku alkhaaliqu almudabiru midka wax abuuray wax milkiyo wax maamulo saddexdaas macnuu rabbigu leeyahay rubuubiya marka lagu yidhaahdo saddexdaas macno inaa ilaahay ka keli yeesha alla rabaa saddexdaas macno inaa ilaahay ku keli yeesho oo ah khalqiga tadbiirka iyo milkiga inaad ka keli yeesho dhinaca intaa inaad ku keli yeeshid allahna haddii la yidhi waa alma'luuhu lmacbuudna uluuhiyadu marka maxay noqonaysaa iyadana ifraad ullaahi tacaala bilcibaadati ilaahay oo lagu allah subxaanahu watacaala allihii aad u qirtay macaanidii rubuubiyada isagii laftirkiisii waxaa ku keli yeeshaa cibaadada oo adiga ficilkaaga iyo qasadkaaga cibaadeed keligiis ha aado ayb wahaadaa macna uluuhiya walilaahiyana saas marka uluuhiye iyo rubuubiyo labay kale yihiin marka lagu leeyahay waa min jihati almacnaa xagga macnahay kala duwan yihiin amaa min jihati cidda ay ku tacalluqayaan ama la rabo inay aadaan waa hal asmaada alle sifaa asmaada allana sidaas waay fahiya mutaraadifatun min jihati almacnaa fahiya waxaan ujeedaa mutaraadifatun min jihati cidda ay u noqonayaan oo ay ku tacalluqayaan waa isku mid asmaada alle marka marka laga fiiriya yay magacyo u yihiin allah marka laga fiiriyo min jihati almacnaana oo macaanidooda isimkan isimkan waa ka macno duwan yahay oo hadda isku macno maaha alraxiim iyo isku macno maaha alcaliim alcaliim iyo alraxiim isku macno maaha marka haddaad tihaahdid laakiin haddii alcaliimna aad tiraahdid ilaahaa sheegtay alraxiimna mid kalaa sheegtay alraxmaan haddaad dhahdana mid saddexaad alcasiizna mid afaraad haddaasaad tiraahdid wixii waxaa ku haddii waxaa kugu dhacay marka wixii ku dhacay mushrikiintii qul idcu llaha aw idcu araxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaa اlxusnaa iyagaa waxay yidhaahdeen nebi moxamed wuxuu naga reebayaa inaan dhowr ilaah caabudno isagana waa kanaa intaas raxmaan iyo allah iyo ayuu caabudayaa mid raxmaan la yidhaha iyo mid allah la yidhahda waxaa ka qaldantay marka raxmaankan iyo allahan yay ku tacal yay u noqonayaan yay magacyo u yihiin hal dhinacaas waa iskaga mid laakiin min jihati almacnaa waa kala duwan yihiin dad badan baa marka qabashkaas iyo qashinkaasna uu ku jiraa mushrikiintaas ku jiray oo ku dhahaya markay rubuubiye maqlaan ama uluuhiye maqlaan labaa la sheegay alasmaa wa mid saddexaadaa yimid bay leeyihiin waa asmaa'adoo kale waay macaanida asmaa'da say u kala duwan tahay yaa rubuubiyada iyo uluuhiyadu iyo asmaadan macaanidooda u kala duwan yihiin wa kale maaha amaa cidda ay ku tacalluqayaan waa allah waxdahu marka ninkii eh, tawxiidku laba u qaybsamaa yidha ama saddex yidhaahdo saddex ilaah ma caabudin laba ilaahna ma caabudin ayb macaanida rubuubiyada iyo uluuhiyadaa kala duwan wax culummadii hore qabtayna waa yihiin oo ibnu jariir abari tafsiirka eh, eh, suuratu suuratu aali cimraan markuu bilaabayo allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu اlqayuum wuxuu leeyahay yani huwa almunfaridu birububiyatihi almuwaxadu biuluuhiyatihi rububiya iyo uluuhiye lagu keli yeelayo sheegay ayb wouna isku cadfay ayb sida rububiyada loogu keli yeelo waxaa waajiba in uluuhiyadana lagu keli yeelo ayb marka hadduu qofku yihaha iska jir marka waxaan saddex ilaah waaye iyo intaasu ilaah waaye iyo wax saxa maaha asmaada wixii laga yidhaahdo unbaa tanna ay la mid tahay ilaahay sagaashan sagaal magac uu leeyahay marka laleeyahay waa sagaashan sagaal ilaah maa ka soo baxaysana maya walilahi almaal laclaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam meeqa magacuu lahaa moxamedaa la dhihi jiray axmed baa la dhihi jiray maaxi baa la dhihi jiray xaashir caaqib magacyo badan buu lahaa daatadaasna hal daata waan nebigu hal qof unbuu ahaan marka in asmaadu badato musamuhuna mid ou noqdo wax caqligu fahmi kara waa alcaliyu aladi lahu lculuwu taam alcaliyu magacaa buu fasiraya alladii allihii weeyaan lahu isaga oo u sugnaaday alculuwu sarayn attaamu dhammaystiran almuطlaqu la sii daayey oon waxba lagu qeydin min jamiici اlwujuuhi dhinac kasta marka yacnii laga iطlaaqay ayb culuwu الdaati wa culuwu اlqadri wa culuwu اlqahri culuwu daati ayaa usugnaaday wa culuwu lqadri baa usugnaaday wa culuwu lqahri baa usugnaaday awood markay noqoto qadar markay noqoto daata markay noqoto kulli ilaahay waa sarreeyaa maxaa yeelay alcaliyu waa wasfi alla geliyey cumuum yaa laga faa'iideysanana culuwi caam ah oo mutlaq ah buu sarreeyaa qofkii yidhaahdo qahriga iyo qadarka waa ogolahay daatadan diidanahay kaan daliil isaga in la yidhaahdo waxaa ku kala soocday ayb fahamka waxaa dadka ka dhumay yani usluubka jadalka xataa laba qofoo waxaa arkaya masaladan isku haysa waa doodayeen markaas wuxuu leeyahay aniga waa ogolahay culuwi laakiin waxaan ogolahay uluw culuwu lqadri washaraf wadaat culuwu lqadri waalqahri ayaan ogolahay laakiin culuwu daat maya ilaahay daat ahaan ma sareeyo ee wuxuu ku leeyahay adiga ii keen ilaahay daatadiisu inay sarrayso wax dhahay yani alcaliyu daatan culuwigan isagoo daata ku qaydan daliil igu keeno kuleeyahay aayaadka iyo axaadiidta culuwiga sheegaya marka loo keeno bidaatihi kaanu kuleeyahay daliil uu keen bidaatihi ka kalena waxaa laga yaabaa inuu isku dayo inuu bidaatihi daliil u raadiyo nacam taasaan sax ahayn banaan maxaa yeelay labadan qof horta yaa daliil laga rabaa inaan ogaano waa haddii kale dood iyo qararaac ma laga dhammaanayo ninkan wuxuu ku taagan yahay ilaahay sowma dhihin alcaliyu wa huwa alcaliyu alcadiim ilaahay waa midkii sarreeyo isagoo dhan baa sarrayn isku isku sugay adiga marka waxaa lagaa rabaa midaan daatada waxaa ku soocday adaa takhsiis watee ninka muka takhsiiska wato iyo ninka adilada cumuumkeeda ku socdo yaa daliilka laga rabaa sidoodaba ninka waxaa laga rabaa ku socdo eh, takhsiiska wataa daliil laga rabaa walidaalika haddii uu ku yidhaahdo daliil bidaatihi u keen adiga bidaatihi waxaa uga bixisay keen adaa lagaa rabaa hana isku shidaynin laa culimo xataa ha uga keenin bidaatihi dheheen haday jiraan xataa way jiraan culimo marka sidaas dheheen laakiin yacni isagaaba laga rabaa wuxuu uga soocay adig wax ka soocayo salafkii ka mida oo yidhi bidaatihi ma jirta inta kaleu ilaahay sarreeyaabaa daliil looga rabaa alaraqu alxamdu lilaahi alcaliyi alarfaqi buu yidhi alarfaqu ay rafiiqu weeyaan midka dhimrinta badan fii afcaalihi ku dhimrinta badan fa afcaaluhu ilaahay afcaashiisa rifqun weeyaan dhimrin calaa gaayati lmasaalixi masaalixda masaalix yoolkeeda korkeeda ah waalxikmati ee xikmad dhammaystiran dusheed ah <coughs> waqad adhara subxaanahu ilaahay wuxuu muujiyey licibaadihi addoommadiisa u muujiyey min aahaari rifqihi dhimrintiisa raadadkeedii buu alla tusay addoommadiisa u muujiyey maa yastadiluuna bihi buu ugu muujiyey wax ay u deliishadaan calaa kamaalihi kamaalkiisa wa kamaali xikmatihi wa rifqihi iyo xikmadiisa iyo rifqigiisa dhammaystirnaanteeda waxay ugu deliishadaan kamaa fii khalqi asamaawaati waalardi sida ilaahay subxaana dhulka iyo cirka iyo dhulka abuuristiisu sida uu u abuuray oo kale wamaa baynahumaa iyo waxa u udhexeeya fii sittati ayaamin uu ugu abuuray lix maalmood ayb yacnii lix maalmood inuu samada iyo cirka dhulka ku abuuro waa minka yacnii wax tusaaya risqiga ilaahay subxaanah wa tacaala maca annahu isagoo ilaahay qaadirun ku awoodo ah calaa an yakhluqahaa inuu abuuro fii laxdatin ilbiriqsi ku abuuro ayb isagoo hal ilbiriqsi inuu ku abuuraba awoodi karo ayuu lix maalmood ku abuuray wakadalika sidaadaas oo kale waxaa la mida khalquhu alinsaana abuuristiisii uu insaanka abuuray waalxayawaanaati uu abuuray ayb wاnabaati uu abuuray cala اkhtilaafi anwaacihi anwaacdooda iyagoo kala duwan yakhluquhaa wou abuurayaa alla shay-an fa shay-an bani aadamkii dhirtii xayawaankii wou abuurayaa alla shay-an fa shay-an yani shay-an fa shay-an adwaar buu marsiinayaa iyo xaalado xataa tantahiya intay ka dhammaystirnaato wa takmula ay ka kaamil noqoto maca qudratihi isagoo weliba awooddiisa lala qaba calaa takmiilihaa kaamil yeeliddeeda fii laxdatin uu ku kaamil yeelay ilbiriqsi isagoo awoodayo walaakinahu rafiiqun xakiimun laakiin ilaahay waa mid dhimrin badan oo xikmad badan fa min xikmatihi wa rifqihi xikmadiisa iyo rifqigiisa waxaa ka mid a tadwiiruhaa xaalaynteeda fii haadihi aladwaari xaaladahan uu soo marsiiyo falaa tanaafiya marka isdiididi ma jirto bayna qudratihi ilaahi qudradiisa wa xikmatihi iyo xikmadiisa xikmadiisa iyo awooddiisu isma diidana yacnii xikmadii waxay keentay shaygan in tartiib tartiib loo abuuro qudradiina waxay keenaysaa ilbirksi in lagu abuuri karo labadan isma diidaayo anbuu kuleeyahay marka kamaa annahu yaqdiru siduu alla u awoodayo calaa hidaayati daaliin dadka baadiyaysan hanuunkooda walaakina xikmatahu laakiin xikmadiisa iqtadad waxay keentay ibqaa'ahum ku baaqi yeelistooda calaa dalaalihim in lagu baaqi yeelo baadidooda cadlan minhu tacaala cadaalad xaggiisa ka ahaatay laysa dulman dulmi ma aha lianna icdaa'a aliimaani waalhudaa iimaan iyo hanuunka siintooda bixintooda maxdu fadlihi waay ilaahay fadligiisoo barax tiran waay fa idaa manacahu hadduu u diido axadan qof lam yucadda lagu tirin maayo daaliman inuu daalim yahay iyo dulmi lagu tirin maayo laa siyamaa maba kusii jirto idaa kaana almaxallu booskaas boosku haddii uu yahay hayra qaabilin linicam mid nicmada aan u habboonaynon qaabil u ahayn oon astaahilin qalbigaas oo baadida ilaahay uu ku baaqi yeelay haddiiba aanuba astaahilin yacni maba kusii jirtaba fa kullu sifatin sifo kasto min sifaatihi tacaala oo ilaahay tilmaamihiisa ka mid ah lahaa aharun raad bay leedahay fi lkhalqi khalqiga ay ku leedahay walamri iyo amarka tilmaan walbo alla leeyahay makhluuqana raaday ku leedahay amarkana raaday ku leedahay amarka marka waa maxay amarka kowniga iyo midka sharcigaa labadaba amarka kowniga oo ilaahay qadaray iyo amarka sharciga oo alla uuna amraayo <coughs> oo shareecada ah kulligood maga <coughs> tilmaamahaas alle waxay ku leeyihiin raad tilmaan walbaa marka raad bay ku leedahay walidaalika qofka markuu ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa uu baranaayo qofka sida dhabtaa u barta allakacabsigay ku abuuraysaa maxaa yeele amarkiina saameynay ku leedahay khalqigiina saameyn bay ku leeyihiin walaa yunaafii bacduhaa bacdan qaarkoodna qaarka kale ma diidaayo tilmaamaha alla is diidi maayaan ilaahay waa awoodaa inuu cirka iyo dhulka ku abuuro albiriqsi xikmadiisuna waxay keentay lix maalmood waa isdiidan yihiin ma la dhahayo isagoo tan awoodaya haddana lixikmatin baaliqatin oo ugu talagalay inuu intaa ka dhigo sida baadida iyo hanuunkaba dadka u kala siiyo waman fahima hada lasla asalkan qofkii fahmo sifaadka alle inay sifaatu kamaal yihiin inaynan iska hor imaanaynin ayb saamayn inay ku leeyihiin khalqiga iyo amarka ninkii tan fahmo wuxuu leeyahay asalkan waman fahima hada alasla alcadiima qofkii fahmo inxallat canhu waxaa ka fayd ka furmaayo ishkaalaatun kaiiratun ishkaalaad badan fii macrifati asmaai illaahi wa sifaatihi ku saabsan wanazla kula smin magac kastaana wuxuu dejinayaa min asmaai illahi ilaahay magacyadiisa ka mida fii maxalihi booskiisii allaa'iqi bihi isaga u laa'iq ahaa wa qowlii aan idhi wajaamicu اlashyaai wlmufariqi <coughs> wa jaamici اlashyaai wاlmufariqi aan idhi annahu tacaala alla jamaca alashyaaa ashyaada buu kulmiyey fii shayin buu ku kulmiyey shay wafaraqahaa waa kala geeyey haddana fii shayin aakhara shay kale dhexdiisa kamaa jamaca siduu ku ururiyey bayna khalqihi khalqigiisa fii kownihi ahaanshadiisa khalaqahum inuu abuuray wa rasaqahum ou arsuqayo inuu arsuqayo uu yahay dhinaca waa ku kulmiyey marka khalqigiisoo dhan ilaahay waa arsuqaa waana abuuray ayb wa faraqa baynahum haddana waa kala geeye khalqigiisii buu kala geeyey dhexdooda fil ashkaali muuqaalka yacni fil ashkaali <clears throat> shakliga wasuwari iyo muuqaalada watuuli dherarka walqisari gaabnida wasawaadi madowga walbayaadi cadaanka walxusni quruxda walqubxi foolxumada ayb wagayri dalika min asifaati marka alla waxna waa ku kulmiyey khalqiga waxna waa ku kala geeyey oo abuurista iyo risqiga waa ku kulmiyey wuxuu ku kala geeyey say u kala egyihiin oo bani aadamkan isaga bani aadamkaa iskuma wada eka oo wejigoodii isagoo ninkanoo laba indhood qabo san lahoo laba bushimood lahoo carab leh oo tima leh oo madax leh haddana ninka kaleo intaasoo kale leh waa ka duwan yahay oo suuradoodii marka alla waa kala geeyey suuradiina waa ku kala geeyey khalqigiina marka waa waxaa weeya waa isugu keeneen kullu marka qawaaciddii sharciguna sidaas oo kale waayo waxna way waa isku axkaamu way islahaanayaan waxna waa kala tegayaan kullu haadaa kan dhammaantiis saadirun mid fulaayo waayo can kamaali qudratihi wa xikmatihi awoodda alle kamaalkeeda iyo xikmada alle dhammaystirnaanteeda ayuu kasoo fulayaa waxaasoo dhan wa wadcihi iyo dejintiisa alashyaaa ashyaaa ashyaada uu dejiyo mawaadicaha booskeeda uu dhigo allaa'iqata bihaa ee laa'iqa u ahnaco dinicami alwaasicati alghaziira waalxikami albaahirati alkaiira ilaahay buu ammaanayaay wuxuu leeyahay allihii daydi nicami nicmooyinka u saaxiibka ahaa alwaasicati nicmooyinkii waasica ahaa alghaziira ee marka faraha badnaa walxikami xikmooyinkii u saaxiibka ahaa albaahirati muuqanayey alkaiira ee faraha badnayd wuxuu yidhi haadaa bayaanun lisacati fadlihi waa caddayn la caddaynaya marka alle fadligiisa waasacnimadiisa wacaطaayaahu siismadiisa ayb weyaan tan ashaamilatu ee koobaysay lijamiici khalqihi khalqigiisa dhammaantood wada gaaraysay falaa yakhluu makhluuqun makhluuq kama marna min nicamihi nicmooyinkiisa ka maqnaan maayo oo ka khaali noqon maayo darfata caynin ilbiriqsi yacnii makhluuq nicmada alle ka maqan oo ka khaali ah ma jira ilbiriqsi hal ilbiriqsi makhluuqu laba laba waayo marka kuwana way qirsan yihiin macnahaas oo waxaa weeyaan iyaga sidaas taqsiirkaana waa u jeedaan inay qabaan allayna uga mahad celiyaan kuwana waxay takabur iyo istiqnaa ayay muujiyaan waana kuwa marka ilaahay ku kufriyo ayb nabiga calayhi salaatu wasalaam oo makhluuq ugu kaamilsanaa ayaa wuxuu dhihi jiray walaa takilnii ilaa nafsii طarfata caynin walaa ilaa axadi min khalqi ilaahu nafsadeyda ha igu hallaynin ilbiriqsi axad khalqigaaga ka midana ilaah ha igu hallaynin adiga un garabkayga ku jir ayb marka makhluuq nicmo alla ka maranna ma jiro wamaa bikum min nicmatin fa min allah uma idaa masakum اduru fa ilayhi taj'aruun dhib hadduu idin taabtana allah u cabaadaysaan nicmana idinka idinku sugan ma jirto ilaa ilaahay xaggiisa idinkaga timid ayb walaa siyamaa maba kusii jira haddana alaadamiya aadamigii fa in allaha alla fadalahu aadamiga waa fadilay wa sharafahu waa sharfay wa sakhara lahu wuxuu u sakhiray isaga lahaantiisa maa fi samaawaati wamaa fi lardi dhuli ceer wax ku dhex jiro wa asbaqa calayhi wuxuu ku daa'imiyey nicamahu nicmooyinkiisii adaahirata muuqdo walbaatinata kuwa qarsoon walaa yumkinu mana suurtoobayso tacdaadu nicamihi nicmooyinkiisa in la tiriyo qaala tacaala alla wuxuu yidhi wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ina allaha lagafuurun raxiim walaakinahu tacaala alla laakiinse radiya uu raalli noqday man shakara nicamahu nicmooyinkiisa kan ku shukriyo see ugu shukrinayaana bilictiraafi bihaa inuu qirto oo uu yacnii ictiraafo nicmooyinkaasi wataxadusi bihaa inuu ku sheekeeyo wa sarfihaa iyo nicmooyinka inuu iilo fii daacat illaahi uu ku iilo saddexdii noocoo shukrigii meeshaanuu ku sheegay marka mawaaridii shukriga uu ku soo aroorayo wuxuu leeyahay ilaahay isagoo intaasoo nicmadna siiyey haddana wuxuu raalli ku noqdaa alleh addoonkiisu inuu nicmada uu siiye ku shukriyo see ugaga shukrinayaana bilictiraafi biha inuu ictiraafo ictiraafku xagguu ka imaadaana qalbiguu ka imaadaana awalan waxaa la rabaa nicmada cidda ku siisay qalbigaagu inay uu ku degan yahay ku jirto almuncimu huwa allah inuu yahay laakiin haddaad isagii ilowdo bani aadamkiina ku dhegdhegto aaday khatar u tahay nacam waxayna soo gelaysaa qowluhu tacaala yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha waakharuhum akaruhum lkaafiruun culimmadii salafka qaarkood waxay ku fasireen huwa qowlu rajuli lowlaa fulaanu la ama huwa qowlu rajuli lowlaa hadihi اlkulayba la atatna اllusuus eygaan hadduusan jiri lahayn tuugadaa noo imaan lahayd lowla almallaaxu lowlaa xadaaqat اlmallaaxi wa jawdat الriyaaxi la halaknaa ninka doonta wado khatartiisa iyo siduu u yaqaano doon wadidda iyo dabaylihii oo aada u deganaayo u macaanaa haddaysan jiri lahayn waa halaagsami lahayn aawa allah marka subxaana wa tacaala oo waxay ahayd in la yidhaha lowla allahu uma fulaan uma markaa la geliyo waxyaabahaas o dhan marka waa shirkun fi lafdi oo dadku badanaa yacnii carabkooda aada ugu fara badan meeshaas anoo ku jira waa iga dhammaalahayd lahayd haddii hebel us ahaa lahayd hebelaa ii badbaadiyey hebel baa saa i yeelay ilaaha i badbaadiyey dheh marka hore nacam uma hebelkaas sheeg bacdi ilaahay baa ile hebelkanba alla allah kuu soo adeejiyey walaakinahu tacaalaa radiya ilaahay wuxuu ku raalli noqday man shakara nicamahu nicmooyinkiisa qofka ku shukriyo see ugu shukrinayaana bilictiraafi ictiraaf bihaa nicmooyinka la ictiraafo wataxadui wabitaxadui ku sheekayn bihaa nicmooyinka lagu sheekeeyo waa maxay wamaa binicmati rabbika faxadi qofkan ku sheekayninna muxuu noqonayaa ina alinsaana lirabbihi lakanuud insaanku waa mid rabbigiis diidan salafka qaarkood waxay dhihi jireen lakanuudun waxay ku fasiri jireen ay dhihi jireen kayani kaiir wuxuu aad u badiyaa dhibaatada inuu ka inuu sheeg wanaagga ou helo iyo nicmooyinkana waa qarin badan yahay yucadidu lmasaa'iba walaa yadkuru lmaxaasina yucadidu lmasaa'iba masaa'ibtii u tirinaa marka intaasaan soo marnay oo kanaan marnay oo kanaan soo marnay inta uu haysto nicmo ka badanna ma sheegayhadda annaga ka meeqa yacni nicmo aan haysanaa ma sheegayaan dadka nicmooyinkaasna dhowrka marka dhibaatada marka maanta una haysata keliyanka yaan la qaylinaynaa inta ilaahayna badbaadiyey iyo inta allah subxaanahu watacaala nicmadiisa aan ku jirnaa badan haddii marka nicmada alla aan sheeg sheegno carabkeenna uu ku bato dhibaatadana ilaahay waa naga qaadaya markaasibnu abidunya kitaab wuxuu leeyahay la yidhaha kitaabu shukri shukriga aayadihiisa axaadiistiisa aqwaashii salafka iyo ku jamciyaa waa madbuuc kitaab aada u ahaar fiican ay ku taallo aada u qiimo badan wa sarfihaa iyo uleexinteeda alla loogu shukrinayaa wa bisarfihaa fii daacati illahi ilaahay daacadiisa in loogu leexiyo nicmadii marka marka tii jawaarixdii waay midaanna ilaahay hadduu nicmo ku siiyo daacada ku isticmaal macaasidana ka ilaali wa allaa yustacaana inaan la kaalmaysanin bishayin shay aan lagu kaalmaysanin min nicamihi ilaahay nicmooyinkiisa ka mida calaa macaasiihi aan loogu kaalmaysanin shay nicmadiisa ka midana inaan loogu kaalmaysanin macsi caqliga indhaha dhegaha afka carabka kulle inaan macsi loogu kaalmaysanin wa qowlii aan idhi buu leeyahay marka alxikami albaahirati alkaiira yacni ana xikamahu tacaala alle xikmadiisa kaiiratun way fara badan tahay ayb tabharu lcuquul cuquushii bay markaa wareerinaysaa yani cuquushu hadday yidhaahdaan xikaamka alle hala fiirfiiriyo caqligu ma gaari karo watatacajabu minhaa ayb watutacajabu minhaa gaayat alcajab waana aad baa marka cajab kan ugu yacni sarreeyo oo ugu dambeeyo yaa laga yaa lagula yaabaa ayb fa ina jamiica ma oo yacni cajab yaad ka arkaysaa ayb fa ina jamiica makhluuqaatihi maxaa alla makhluuqaadkiisao dhan wa ma'muuraatihi waxyaabaha uu amray ma'muuraadkiisa kulligood mushtamilatun calaa gaayati alxikmati waxay koobsanaysaa xikmad meesha ugu dambayso marka cajaa'ib bay leedahay cajaa'ibku marka waxaa weeyaan shayga marka aada loo jeclaysto laga laga daba dhacaa marka cajaa'ib buu leeyahay la dhahaa marka xikamka allana waa kuwa aada looga daba dhacayo caqliguna uusa gaari karin waman nada oo qaayadeeda caqliga ma gaari karo waman nadara fii hada alkowni kownkan ninkii fiiriyo wa cajaa'ibihi iyo cajaa'ibtiisa qofkii fiiriyo wa samaa'ihi wa ardihi cirkiisa iyo dhulkiisa wa shamsihi wa qamarihi qoraxdiisa iyo dayaxiisa wa kawaakibihi wa fusuulihi xidigihiisa iyo xilliyada isbedelaya wa xayawaanihi wa ashjaarihi xayawaankiisa iyo geedihiisa wa nabaatihi wa jibaalihi dhirtiisa iyo buurihiisa wa bixaarihi badihiisa wa jamiici maa yaxtawii calayhi wuxuu ka koobma dhammaantood ra'aa fiihi wuxuu arkayaa dhexdiisa uu ku arkayaa alcajaa'ib alcadiima cajaa'ib aad u waaweyn wayakfi linsaan wayakfii waxaa ku filnaanaya alinsaana insaanka nafsuhu baa ku filnaanaysa nafsadiisaa kaafi u ah insaankii oo adiga hadaad isfiiriso kugu filan fainahu idaa nadara ilaa kulli cudwin xubin walba haddii uu fiiriyo min acdaa'ihi xubnihiisa ka mida calima wuxuu garanayaa oo ogaanayaa annahu laa yasluxu inuunan u habboonayn fii hayri maxallihi booskiisa boosaan ahayn haddaad jidhkaagii fiiriso ishaada meeshaanay u habboonta ishaada haddii lugta lagu dhejin lahaa ma u habboonaateen soo garanin dhagahaagii meeshaasay u habboon yihiin in lagu dhejiyo laba laga dhigo meel kale caloosha haddii dhagaha lagu rakibi lahaa uma aysan habboonaateen yacni waxaad arkaysaa sunciga ilaahay subxaanahu wa tacaala shay walba booskii uu lahaabuu dhigay waxyaabahan oo dhan marka waxyaabaha ilaahay weynaantiisa iyo lagu ogaado waa oo qofka uu ku garanayo qudrada allah usoo baxaysa markay usoo baxdo qudrada allana cabsi ilaahay buu helayaa markaayb uma asalaatu maca salaami daa'imi cala rasuuli اlqurashiyi اlkhaatami waaalihi wasaxbihi اlabraari alxaa'izi maraatiba alfakhaari uma intaa kadib asalaatu ammaan la ammaano oo ilaahay uu ammaano nebigiisa mac salaami nabadgelyo lala qabo daa'imin joogto ah cala rasuuli rasuulkii korkiisii allah yeelo alqurashiyi rasuulkii day alqurashiyi quraysh loo nisbeeyey alkhaatami la khatimayoo rusushii lagu khatimayoo lagu dhammaystiray wa aalihi aalkiisa korkooda ha ahaato wa saxbihi asxaabtiisa korkooda ha ahaato salaantaa iyo salaamtaas alabraari ee baariyaalka ahaa alxaaizii koobay maraatiba alfakhaari waxyaabaha laysku ammaano maraatibteeda iyo darajaadkeeda koobsaday wixii bani aadam lagu ammaani lahaa way waa gaareen asxaabtii ama salaatu min allaahi salaada ilaahay xaggiisa ka ah fahiya hanaa'uhu waa ammaantiisa calaa cabdihi uu ammaanayo addoonkiisa fi lmalaa'i laclaa malaa'igta sare mala-a sare korkooda dhexdooda uu ku ammaanayo fa fiihaa dhexdeeda waxaa ah xusuululkhayri khayr helitaankii wasalaamu fiihi salaantana dhexdeeda waxaa dafcu shari sharti oo marka laga riixo walaafaati iyo aafaadka salaada marka ilaahay xaggiisa markay ka ahaato nebiga uu ku salinayo ilaahay baa nebiga ku saliya waa ammaan u ammaanayo marka ammaan baa la dhahayaa naxariis ba la dhahayo abulcaaliya soo ku fasiray maxaa yeeley naxariistu dadka kaleba waa leeyihiin iyagu huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatuh muminiinta ilaahay waa u naxariistaa laakiin eh, in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala اnabiyi marka la leeyahay alla see ugu salliyaa nebigiisa waa ammaanaya adigii marka maxaa lagaa rabaa inaad nebiga u weydiisid allah subxaanaه wa tacaala ammaantaas inuu u badiyo kollaba haddaad dhahday haddaadan dhihinna ilaahay waa ammaanayaa nebigiisa laakiin adaa darajo ka helayo min baabi waxaynan noqonaysaa shukri aad gudanaysid ilaa man laa yashkuri innaas laa yashkuri illaah qofkaan dadkii ku shukrinin oo abaalkooda aan u gudin ilaahayna mma ku shukrinayo marka nebiga abaalka uu nagu leeyahay baa waxay tahay inaan ku salino salligiisa badino sala allahu alayh ali wasalam ayb oo taas markii la gaaro sidaas aad yeesho qof abaalkii loo galay wax un ka gudanayaa noqonaysaa adaana marka nafciga uu soo noqona haddii kalena kollaba nebiga u ammaanan yihiin eh, sala allahu alayh ali wasalam macnahaasaa marka ibnulqayim jalaa-ul afhaamka uu ku sheegaa salaantana iyadu waxay tahay shar iyo aafaad in laga laga dafciyo wاrasuulu man uuxiya ilayhi waa qofkii loo waxyoodo bisharcin sharci qofkii loogu waxyoodo wa umira lana amro bitabliiqihi gaarsiintiisana la faro wاlkhaatamuna alladii kii weeyaan khatama allahu alla uu ku khatimay bihi isaga ambiyaahu nebiyaalkiisa uu ku khatimay warusulahu uu ku khatimay falaa nebiya bacdahu gadaashii nebi ma ahaanayo haddii nebi uusan ahaanaynin rasuulna min baabi owlaahuusan ahaanaynin waalu nabiyina hum atbaacuhu waaye dadka raacay calaa diinihi ku raacay ilaa yowmi اlqiyaamati nebiga aalkiisuna waa dadka diintiisa ku raacayo ilaa maalinta qiyaamaha fayadkulu fiihim waxaa soo gelaya kuwaa dhexdooda asaxaabatu saxaabadii haddii marka aalkii saxaabadana ay soo galaan wasaxbihina maxaa loo yidhina fayakuunu cadfuhum xiriirintooda calayhim aalka lagu xiriiriyey saxaabada min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam waa shay khaas ah oo caam lagu xiriiriyey oo kale saxaabadii waa khaas aalkii baa caamsan waa min baabi caطfi اlkhaasi calى اlcaam buu leeyahay haddii aalka marka aan ku fasirno alatbaac haddii aanan sidaas yeelin oonan ku fasirin oon dhahno aalu beyt الnabiyi waa qoyskiisii waa dadkay zakada xaaraamta ka tahay haddaan dhahnana saxaabadii marka waxay noqonaysaa eh, wax kaloo marka gaar oo ah. cadafku marka asalkiisii wixii uu keeni jiray oo taqaayurka ahaa markaas jiraayo ayb maxaa marka saxaabada si gaar ah marka gadaal iyaga keligoo iyagoo aalka soo gelayo saxaabadii maxaa gaar loogu xusayna limasiyatihim darajadooda iyo washarafihim iyo sharaftooda bilcilmi annaafici ay ku sharfan yihiin cilmi wax anfaco waalcamali saalixi iyo camal hagaagsan oo saalix ah oy ku sharaf muteen darteed ayaa loo gaar loogu xusay watuqaa iyo alla kacabsi alkaamil dhammaystiran alladii awjaba lahum alla uu ugu waajibiyey mafaakhir addunya waalaakhira adduun aakhiro ammaanteed radia allaahu canhum intaas marka muqadamadii ahaan waa istiftaaxii hore weli muqadamadan marka ku jirnaa waxa uu rabo marka kaga hadli doonaa abyaadda soo socdo wabilahi towfiiq sal alla sala ala alh